bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin fasl qala اlmualifu raximah اllahu tacaala duliini faata fi ifticaali ubdila washada fi di lhamzi naxw takala daata ifticaali ruda ithna muطbiqi fi daana wasdad wadakir daalan baqi faamrin aw mudaaricin minka wacad ixdif wa fii ka cidati daka darad wa xadfu hamsi afcala istamara fi mudaaricin wa binyatay mutasifi diltu wadaltu fi daliltu stucmila waqirna fiqrirna waqarna nuqila alidgaam awala mithlayni muxarakayni fi kilmati idqim laka mithli sufa fi wdululi wakilali walababi walaa kajasusi walaa kakhsusabi walaa kahaylali washadafi alil wanaxwihi fakun binaqlin faqubil waxaan ku dhex jirnay walaa zilnaa fi baabi اlidgaam idgaamka waa nooc min asarfi weeyaan kelimadii oo gudaheeda oo la dhex galo oo tafkiik lagu sameeyo marna ida laysku rakibo yaa la yidhaahdaa marka xuruuf alibdaal hadda waxaan ka soo baxnay alif iyo ya iyo hamso oo laysku badbedelo marka kuwa kale ifdaalkooda aada buu u yaryahay mathalan hada oo kale meesha la keenayo taa u taaniith almarbuuto ha loo bedelaya cinda alwaqfi waxyaalahaasaasu hadda ayaaba lagu tiriyaa iyada macnaa hadda oo wax hadda gooni loo sheegaya kuma jirto markaasuu musanifku wuxuu uri dhuliini faata fi ifticaalin ubdila washada fi di lhamsi naxwu takala dhuliini midka liinka uu saaxibka e faaan fii mowqici ilfaai xaal uu yahay ubdila taaan baa loo badelay fi ifticaalin markii wasanka iftacala uu ku jiro dhuliinka oo waaw iyo ya ah waxa weeyaan waxaa loo badelay ta baa loo bedelay washada tabdiilkaas waa shaad noqday fii dilhamzi midka hamsada uu saaxiibka ah in waawdiisa ama ya-diisa ta loo bedelo shaad bay ku tahay naxw takala iyo wixii lamid ah weeyaan inta wuxuu musanifka noogaga hadlayaa kelimo kasta oo fa-deeda xarfuliin uu dhaco xarfuliin macnaha waxa weeyaan ama waa ee waa waaw reeban oo fatxa ka horeyso ama ya reeban oo fatxa ka horeyso xarfuliinkaasaa la yidhaahda hadday fa-deeda dhacdo ficilkaas ayib ee la doono marka iftacala in laga bineeyo ficilka asalkiisa thulaathi waaye laakiin laba xaraf in lagu dheeraaday lagu dheereeyo oo iftacala laga dhisaa la doonay saas markii la doono waxaa lagu leeyahay ta'diisa maxaan ku irahdaa xarfuliinkiisa taa ah loo bedelaya mithaal ahaan fiiri had dirtaan wasala waa ficilkaas hadda waa thulaathi fa'diisane oo xarafka koobaad fa'da xarafka koobaad ee lagala jeedaaye waxa weeyaan waa xarfuliin oo waawgi awaaye ah haddii iftacala laga bineeyo wasala iftacala ka binay iftacala mathalan iqtatala oo kale waay iftacala ka binay haddii lagu yihah waxay noqonaysaa iwtasala ilan ay ahayd iftacala ku binay hamso dheeraada iyo ta dheeraada dhexda kaga dar marka maxay noqonaysaa iwtasala marka iyadoo sidaas ah yaa lagu leeyahay xarafka fa'da a oo hadda waawda meesha ay joogta ta u bedel iwtasal ay aheede marka maxay noqonaysaa tasala it tasala if iftacala labadii taa isdhex geli oo isku idqaam ittasala taasaa lagala jeeda marka dhuliini xarafka liinka u saaxibka a faa-an fii mowqici ilfaa'i xaal uu yahay oo dhulliin oo fa'di dhacay oo xarafka koobaad noqday duliinkaas ubdila waa la bedelaa taa taana loo bedelaa fiftacala fi wasni iftacala iftacala haddii uu yimaado iftacala ama ifticaal labada waa isku mid marka ifticaal ta laan baa loo bedelaa macnaha ta baa waawgaas loo bedelaya oo marka itasala haddaad tiraahdeed tasarufaadkiisii oo kale wixii asiga ficilkiisa mudaaric maxaan ku iraahdaa masdarkiisa maxaan ku iraahdaa isimkiisa faacil waa lamid masdarkii hadda itasala masdarkeeda waxay noqonaysaa itisaal asalkeeda ew itisaalan ay ahayd ifticaalka tan waay waawdi ta u badel tadina tadi dhexgeli itisaal isimkii faacil asalki mutasil asalkiisa mutasil ou ahaa waawdi ta u badel tadi tadi dhexgeli mutasil saas waay laakiin mudaarica waab waawda waaba go-yba yatasilu yaa laleeyahay ayib marka taas hadda iyadoo waawdi a ah waay waxaa lamida ah hadda ya meeshaas ay taalo ficil oo yasara isagoo ah ficil yasara ayaa iftacala ka dhis lagu yiri maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa itasara yaba waxay isu bedelaysaa yadi iwtasala meeshay ka hetanna itasaray noqona yadi taa u badel itasara mutasirun itisaaran idana sidaas oo kale wa midda ya-da ku jiran waa lamid maxaa sabab oo saas loo yeelaa marka lays weydiiyey waxaa la leeyahay cusru nudqi waa dhawaaqa ayaa ku culus in waaw lala yimaado waawdaasna ay macnaha ta ka dambayso aad bay u culus tahay iwtasala liannahu xarafna waa mahmuus midna waa mujahwar oo sidii xuruufu liintoo kale mujahwar waay middaana waa mahmuus oo tada ah marka maxaa la samaynayaa waxaa la leeyahay culays baa ku sugan sidaas awgeed takhallusan mid hada nudqi alcasir yaa waxaa loo bedelaa waawdita markaasaa itasala leeyahy waa mid mida kale haddaan waawdaas ama ya-da ta loo bedelin xarakadeedu meel loo soo aada lama aragteen oo waa maxay haddii hamsada ka horeysana ay kordhigan tahay ya bay isu bedeli lahaayeen hadday godan tahayna waaw bay isu bedelayaan haday kordhigan tahayna alifay isku bedelayan marka waxaa la dhihi lahay aatasala yitasilu mutasilun aa la dhihi lahay luqatu bacdi ahli lxijaazi waa imaamu shaafici waxbuu ku qora luqadaas mutasilun <clears throat> yaa laga yaabaa inuu yidhahdo kutubtiisa way ku qorantah taas waxaa waaye alibqaau calaa asliha sideedoo loo baaqi yeelo waay markaasuu ku yiri dhuliini faata dhulliini midka liinka uu saaxibke waa waaw iya oo faaan fii mowqic ilfaa'i xaal uu yahay oo fa'da dhacay ubdila dhulliinkaas waxaa loo bedelaa taaan fi ifticaalin fii wasni ifticaal ifticaal ficilkiisa maadi iyo masdarkiisa iyo isimkiisa faacil waawda fada dhacday taa loo badelaa uma tudqamu taau fi taai fatasiru itasala mutasilu mutasil maxaan dhihia itisaal dheh washada ibdaalkii waa shaad noqday fi di lhamzi ficilkii hamze ku jiran hamzadiisa in ta loo bedelo oo ta'diisa ta'da lagu idqaamo waxa weeyaan waa naadir naxwu takala wa hadda akala ayaa lagu yihi iftacala ka dhis waxay noqonaysaa itakala marka in hamzadaas ta loo bedelo oo la yidhaahdo itakala in la yidhaahdo waxa weeyaan waa shaad maxaa laleeyahay itakala waxaa sax ah hamzada sideeda in lagu baaqi yeelo oo markaa laga fududeyo ya loo bedelo likasrati ee maa qablaha aw linkisaari maa qablaha oo la yidhaahdo itakala in la yidhaahdo mutakilun atakala in la yidhaahdo oo hamsadaas damba loo bedelo calaa xasabi xarakati alhamsati zaa'ida kaasa waxaa laleeyahay yaa sax eh laakiin in ta loo bedelo hamsadii oo tata tada kale la gelo itakala la yidhaahdo shaad weeyaan waana dareemi kartaa oo hadeertaan haddii ta loo bedelo itakala oo macnaha waxa weeyaan io akala bayba kala ahaydbo macnihii baaba isbedelay itakala waxay u ekaanaysaa min atawakul in laga keenay marka sidaasaa loo baaqiyel hamsada hadduu ficilka thulaathiga ah hamso ku jiran yahay oo iftacala laga dhiso hamsadiisa waa la baaqyeelaa ta looma bedela haayatu maa fi lamri hamsada ya baa loo fududeeyaa intaas keli abaa baa laleeyahay ayib taas hadda waxaa weeyaan hadata muutia fiiriya tadii tadii oo laysku bedelay waay hadata tadii ku jirtay oo min xuruufi ziyaada ahayd iyo muutian oo laysku bedelay ayib tadii baa macnaha waxa weyaan eh, maxaan dhihi eh, waxaan dhihi lahay midan hadda aan ku jirno waxa weeyaan eh, xarafkii yaa la bedelay muutian wawdi wawdi iyo yadi oo la bedelo oo ta lagu soo bedelo waay tadi buu inta kaaga galaya dafti caalin rudda ithra mubiqi fi wasdad wadda kirdaalan baqi markaasuu wuxuu ku yiri tafticaalin ifticaal tadeeda taa u ifticaalin ifticaal tadeeda rudda waxaa loo celiyey ithra muطbiqin xaraf oo xarfulidbaaq ee gadaashiisa daa'an baa loo celiyey wa baqiya wuu baaqi noqday maxaan ku irahdaa tadi daalan buu ku baaqi noqday fi daana iwasdad iwadakirba intaasba daadu ku baaqi noqday tanna waxa weeyaan ifticaalkii baan ku jirnaa haddii eh, maxaan ku irahdaa ficil oo eh, xarfun min xuruuf اidbaaq lagu bilowday xuruuf idbaaq afar xarf oo isku xigtaa la yihahdo saad iyo daad iyo to iyo dhaa iطbaaqa weyninkaasi waa doo doo yaa la yidhaahda alifka ka dambeeya ayaga waa laisla weyneyna marka xuruufu lidbaaqaas hadday faa-ul ficli noqoto ta'da kadib dhacdo haddii iftacala loo bineeyo ta'da kadib dhacda waxaa loo bedelaa taa baa loo bedelaa markaasuu ku yiri taau ifticaalin ifticaal tadeeda rudda waxaa loo celiyaa ithra mudbiqin xaraf idbaaq dib hadday ka dib dhacdo taana loo celiya mithaalkeeda fiir hadirtaan hadda sabara sabara waxaa lagu yiri waxaad ka dhistaa iftacala ka dhis ilan ficilka thulaathiga ah ziyaadadiisa ilaa waxa weeyaan eh, sudaasi buu gaari kartaa sabara haddii sabara laga dhiso iftacala iftacala waxaa weyaan waxaa lagu ziyaadina hamze iyo taa lagu ziyaadina hamzadii i tadoodi marka macnaheed waxay noqonay is istabara istabara waa hamze iyo saad ta ka daba keen is markaad saadka tidhaahdeed tabara ta keen iftacala istabara iftacala fiiri marka maxay noqotay is istabara haddaa tiraha ta oo kadib dhacdi xarf min xuruuf idbaaqi kadib dhacdi oo saadki ah saas markay noqoto culaysaa ku jiree sidaad culayska ugu badbaadid taadi da u badel istabara waa kaas istabara haye dajaca oo ficil thulaathi a iftacala ka keena lagu yiri waxaad leedahay id idtajaca waa hamze iyo daad iyo ta iyo jiim iyo cayn maxay noqotay marka tadi oo dib dhacday bacda xarfi min xuruuf idbaaq oo daadki ah markaasaa lagu leeyahay tadi tau badal idajaca dheh taas wa marka taa u ifticaalin ifticaal tadeeda rudda waa la celiyey ithra mudbaqin xaraf oo min xuruuf idbaaq dibkeeda hadday dhacdo taana loo celiyey oo tadi waxaa loo bedelay ta baa loo bedelay istabara meeshay ka istabara yaa la yiri wa waa luga oo fasiixa ah w markaasaa lagu yidhi wa baqiya daalan daal buu ku baaqi noqday fi fi daana iyo wasdad iyo wadakirba daana iyo dakara iyo zaada hadday kadib dhacdo xarfu taa ilifticaal hadday kadib dhacdo bacda daal iyo za iyo daal da loo bedeli maayo istithna camal waa midaan oo waa maxay waxaa lagu leeyahay xarafkii oo min xuruufi اliطbaaq ka mid ahaa kama hormarin tadi laakiin waxaa ka hormari daal ama zaay ama daal waxaa lagu yidhi daana iyo zaada iyo iyo dakara iftacala ka dhis dakara iftacala haddii ka dhis lagu yidhaahdo hamze iyo ta dheeraad baad hamze awalka laga dhigo iyo ta oo thaalithka laga dhigo maxay noqoninkaa id takara id takara iftacala saasay noqotay iftacala id ta marka maxay noqotay ta oo dib dhacday bacda daal saas markay noqoto ta'di waxaad u badelay daalaad u badelaysaa maxay noqotay markaas id dakara waa daal reeban iyo daal kordhigan laba xarafay kala yihiin daal oo reeban iyo daal oo macnaha kordhigan labadii xaraf maadaama ay isku makhraj isku dhow yihiin labadii baa la isdhexgelinaya markaasaad daalki waa laga qaalib noqonaya idakara fahal min muddakir fiiri mudakir mudakir ay ahayd asalkeedii mud oo daal xaraf ah iyo dakir ay ahayd labadii waa laysdhexgeli daalkia la taqliibiyey muddakir tanna waxay ahayd id idtakara ayadoo ah yaa waxaa lagu leeyahay daal u badal ta'di tadi marka daal u badesha daalkii daalkiis dhexgeli waqalib daal cala daali idakara daala baqi daalana saas oo kale wa ayadana saas oo kale wa haddii lagu yihah daana iftacala ka dhis id taana ay noqona iftacala id tawana asalkeeda saas waa ama id id id tayana macnaha daana waxa weeyaan waa daynoobe marka hadday noqoto id taana markay noqoto ta'di daal u badal id daana tan waa iska muuqataa waa daal reeban iyo daal kaloo ta'di ka yimid laba daal oo midkooda hore u dhigaman yahay waa laisku idqaama id daana saasaa leeyahay zaada ayadoo ahayd zaada yaa iftacala ka dhis lagu yiri iz aada leedahay zaada iz taada saasay noqonaysaa taadi marka waxaad u beddeshaa daal u badel ayb maxay noqonaysaa iidane waxay noqonaysaa istaada ayib amarkii ka keen istaad iltiqaau saakinayna dhacay aliftu waa la goyna istad ay noqonaysaa istad aydoo ah taadi daal u badel markaasay isdad saasay ku noqon ida layskuma idqaamay sooma arkeysa liannahu maa qabligooda saakin waay isdad asalkeeda isdaada inay ahaata iftacala isdaada waay laakiin amarka markay tahay iltiqaau saana kena dhacay alifka waa la goynaya laakiin haddii ah maadi ay tahay isdaada sidaasay imaan lahayd asalkeedana istaada iftacala saasay asalkeedii ahayd taadii baa daal loo bedelay markaasaa waxay noqotay isdad isdaada amara laga keenay isdad hamsadii oo alifkii dambe waa dhacaya liiltiqaai saakinin lanno amarkii aakhirkiisii oo reeban iyo aliftii oo reebana kulmay iltiqaau saakiniin saasaa loo goynay markaasuu wuxuu ku yiri taa u ifticaalin ifticaal tadeeda rudda waa la celiyay ithra mudbaqin xaraf oo min xuruufi lidbaaqi dibkee dibadeeda daaanaa loo celiyey wa baqiya ta'di wuxuu ku baaqi noqdo isu bedelay daalan fi daana kelimada daana ah iyo wasdad iyo wadakir saddexdaasba wuxuu isu bedelay maxaan ku iraahdaa wuxuu isu bedelay buu ku leeyay saddexdoodaas xarafkii ta'dahay daaluu isu bedelay markaasaa daalki daalkii kale yaa la dhexgeliyay fi daana idakirna daalki baa daalki la dhexgeliyay idakara isdadna labadii daal sidooday ku baaqi noqdeen intaas weeyaan ayb faa amrin aw mudaaricin minka wacad ixdif wa fiika cidatin daka tarad wa xadfu hamzi afcala stamara fi mudaaricin wa binyatay mutasifi wuxuu ku leeyahay faaa amrin amarka fadiisa gooy aw mudaaricin faaa mudaaricin gooy minka wacada oo kale ka gooy wadaaka xadfigaasna idarada waa qiyaas noqday fii ka kacidatin iyo wixii lamid ah wuxuu ku leeyahay ficilka haddii uu yahay facala muctala alfaai bilwaawi hadduu noqdo fa'daas oo waawga lagu bilowday haddii amar laa keena waa dhaceey haddii mudaaric noqotona sidaasoo kale way dhacaysaa masdarkiisana waa lamid haddii taa u taaniith almarbuuta haddii laga soo ciwad qaato ta haddii laga soo ciwad qaato fiiri markaan wacada ficil maadi soo ma aha ficil maadi muctalalfaai bilwaawi waaw ku jiran yahay markaad mudaaric ka rabtid waawgaas waa dhacaa wacada yacidu aada leedahay markaasa waxaa lagu leeyahay waawdi ma dhicina ya-aba joogtee markaasaa lagu leeyahy ya ma aha ya oo ficilka binyadiisa kamid ma aha yaa lmudaaraca la yihahda ficil kastoo mudaaric ah ka horgasha hadda daraba haddii mudaaric kakeen lagu yihahdo yadribu aad leedahay daadkii iyo radi baad sidooda u joogaan ya dheeraad aha yimid marka asalkeedi waxay aheeday yow yow cidu in la yidhaahdo oo waawgi saaska baaqi noqoto wacada yacidu yow cidu asalkeedii markaasa waxaa lagu leeyahy fudaydin awgeedi waxa weyaan waawgi gooy yacidu mudaarici waay amarkana sidiisaba mudaarica buu raaca amar wuxuu haddaad aragtid ficil kasta amarkiisa mudaariciisu xarfulyaa laga gooyo waay waa yacidu ma aheno waxa weeyaan ya-dii mudaaracadee laka gooy aakhirkana reeb cid amarkii waay cid u yabooh wacada waa yabooha yo cidu waa yaboohaya ayib waxaa lamide eh, masdarkiisa cidatan hadda lama dhihin wacdan lama dhihin wacdan oo waawgii lama reebin waa la gooye waawgii markii la gooyey yaa ta marbuuta ah yaa laga soo ciwad qaato cidatan tadaas weeyaan markaasaa saasaa lagu leeyahay marka wuxuu ku leeyahay waxdif gooy faaa amrin amrin fatiisa gooy aw mudaaricin faa mudaaricin goy minka wacadoo kale ka goy minka wacadda waxay u joogtaa waa ficil mudaaric may ficil maadi ficil weeyaan oo hulaathi a muctalfaa'i bilwaawi ficil hulaathi muctalfaa'i bilwaawi oo fa yafcilu ku imaanayo waxaad ka goysaa maxaan ku irahdaa markii mudaariciisa iyo amarkiisa iyo masdarkiisa xarfulfaa'ida iska goy ayb markaasuu wuxuu ku yiri waxadfu hamzi afcala istamara fi mudaaricin wa binyatay mutasifiin waxadfu hamzi afcala afcala hamsadeeda oo la gooyo istamara waa daa'imay fii mudaaricin mudaaric iyo wa binyatay mutasifin labad midkii ku sifoobay labadiisa binyo yani waxaa weyaan labada mudaarica shabahdo unbaa ula jeeda ficil kasta oo thulaathi a ah, oo oo rubaaci laga dhigo bisababi ziyaadati hamzatin fii awalihi ficilkii laga dhigay markii la mudaaricaynayo hamzadaas waa la gooynayaa fiiriyaa mathalan akrama akrama ficilkan karuma buu ahay ficil thulaathi ah hamzaa la geliyay ficil mutacaddi buu noqday akrama afcala buu ah markaan akrama wa afcala hamsadii hadda way joogtaa maadigii laakiin mudaaricigii iyo isimkii faacil iyo isimkii mafcuul markii la raba in la keena hamsadii awal lagu ziyaadiyey iyadoo macnaheediina joogto yayna dhacaysaa oo waa maxay mudaarici markaan akrama mudaariceeda waa maxay yukrimu marka hamzadi aawe ya-dan mudaaracadaa wadato mudaaricnimadaa ya-da wadato hamzadii aaway markaan oo akrama ku jirta waa waa la gooy asalkeeda waxay aheeday yuakrimu akrimu sidaasi asalkii ahayd markaasaa hamsadii litakfiif loo gooyey yukrimu isimkii faacil waa lamid mukrimun aada leedahay asalkiisi muakrimun ou ahay isimka faacil isimkii mafcuul mukramun asalkiisi muakramun hamzadii waa maqan tahay markaasuu ku yidhi waxadfu hamzi afcala afcala hamzadeeda in la gooyaahu istamara waa daa'im noqdo waa istimraaray fii mudaaricin iyo wa binyatay mutasifin mudaaricii isimka faacil ism mafcuul waa laakiin fiiri masdarkii lagama goynaya akrama masdarkeeda ikraaman hamsadii waa joogta mudaarici hamsadii oo akrama ku jirtay masdarkii waa joogtaa lagama goynin ayb ficilka maadi sidaas lagama goynay ficilka amar lagama goynay akrama amarkiisa waa maxay akrim hamsadii sideeday u joogta wahaakada kharaja lagu yihi afcalaka binay akhrajaad leedahay akhraja mudaaricka keen yukhriju hamsadii waa dhacday fiiri yuakhriju ay asalkeedii ahayd waa dhacday isimkii faacil way dhacay mukhrijun muakhrijun ay ahayd isimkii mafcuul mukhrajun muakhrijun ayaad way dhacay laakiin ficilkii maadiya amarka waa joogta akraja akhrij ikhraajan inta kale way joogta ayib diltu wadaltu fii daliltu istucmila waqirna fiqrirna waqarna nuqila wuxuu ku leeyahay diltu iyo wadaltu istucmila fi daliltu wixii o dhan meeshaaba loogugu dhamey ficilka hadduu daliltoo kale ou noqdo fiiri daliltu waa ficil oo thulaathi ah wa saara caynuhu min jinsi laamihi dhalila ou ahay asalkiisi dhalila ficilkaas dhalila a ah fiiri waa thulaathi oo calaa wasni facila ah oo cayntiisi iyo laamtiisi hal jins isku noqdeen laba laama isla noqdeen saas haddii uu noqdo haddii taau lfaacil loo tiiriyo laba wajibaa kuugu kugu banaan ama saddex aan dhaha saddexaa kuugu banaan dheh markaasuu ku yiri dhiltu iyo wadaltu istucmila waa la isticmaalay fi daliltu daliltu ayay asalkii ahayd ficilkan dalila asoo ahay oo marka laysku idqaamo dalla uu noqonayo laakiin markii lakala furfuro dalila u ahay haddii taa ulfaacil loo tiiriyo dhaliltu saasuu noqona asoon waxba laga goynin oo labadii oo laamo isku idqaamanaan lahaydna liajli damiir loo kala fakiyey liannahu haddii laysku idqaama ta'da lama keeni karo dhaliltu ay ahayd ayadoo dhaliltu ah yaa waxaa banaan dhaliltudaas in la yidhaahda diltu iyo in la yihahda dhaltu in la yihahda labadaba waa banaantah marka diltu lira waaba la garanayaabo daltu waxay ka timiday asalkeedii daliltu ay ahayd ayib marka waxaa laleeyahay waxaa la xadfay laamtii hore oo ficli ah daliltu laamta hoos dhiganaa la xadfay markii laamtii la xadfay kasradii ayada saarneedna waxaa loo gudbiyey da'da ka horeyso marka daliltu hadday aheeday oo laamta hore xadaftidood xarakadeedana dadi u guurisa maxay noqotay diltu sidaasay noqotay diltu ayib midda labaadna waxa waaye in laamt caynti la gooyo xarakadeedana waxba aan la guurin oo daltu la yidhaahdo intaas keli a ha asal ficli wuxuu ahay daliltu asoo ah yaa waxaa weeyaan takhfiifan laamta horo caynulficli a gooy waxba kalena ha ka bedelin laamta haddii la gooyo horo maxay soo baxay daliltu ee daltu wa waa mida horo waay haddii kale laamta hore gooy xarakeedeedana da'da u gudbi diltu dheh labadaas marka iyo daliltu oo asal ah marka intaba waa la maqlay baa lagu leeyahay markaasuu ku yiri dhiltu iyo wadaltu istucmila fi dhaliltu macnaha dhililtu yaa laga keeni karaa dhaliltu markaad rabtid waxaad ugu bedel qaadan kartaa dhaltu iyo dhiltu intaas waay waqirna fiqrirna waqarna nuqila tayib wuxuu ku leeyahay waqirnane istucmila fiqrirna waay qirnana waxaa laga keeni karaa iqrirna wa qarnana nuqila waa la soo guuriyey wa qarna nuqila hanoo dambayso kanna waxa weeyaan waa ficil oo asigana laamtiisa iyo cayntiisa min jinsi waaxid ay yihiin waa laba raac mudaariciisana uu ku imaanaya yafcilna yaqrirna sidaas waay ayib marka qara fi اlmakaani yaqaru markii ay nuunu niswa la xiriirsato yaqrirna sidaasay ku imaanaysaa yaqrirna ayadoo yaqrirna ahayn ayadoo tahay baan waxaan ku samaynaynaa tii hore waxaan ku samayn kale yaqrirna ayadoo sidaas ah yaa waxaa la goynaa ra-da horaa la goynayaa takfiifan bacda naqli xarakatiha ila alqaafiba qablaha yaqrirna iyadoo aheed marka haddii rada da hore la gooyo qaafkana xarakadii loo bedelayo yaqirna yay imaanaysaa amarkii marka muxuu imaanayaa qirna ilan hadduu mudaarici yaqirna ou noqday amarka keena lagu leeyahay amartii ya-dii mudaaracadeeda gooy qirna waqirna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlulaa waqirna sidaas weeyaan markaasuu uri waqirnane istucmila fi qrirna sidaas waay waqarna nuqila waa kelimo kale musanifka waqarna nuqila wuxuu leeyahay qarnana waa la soo guuriyey ishaaratan ilaa qiraa'ati caasim amhaalihi waqarna fii buyuutikuna bifatxi اlqaafi marka ficilkaaba iskhilaafaya asalkiisa waxaa lagu leeya iqrarna buu ahaa min qowlihimaa laga keeno qara fi lmakaani yaqaru ma jirtaa e, dad badano baa waxay leeyihiin ma jirtaa qara yaqaru mase yaqiru bay ahayd inay yaqiru tahay khilaafka ma joogo markay istiqraar fi lmakaan ay tahay laakiin luga min lugaati alcarab yaa jirto oo ficilka qaraya yaqaru dheheyso qaafkeeda kormarinayso oo asalkeeda markaas waxay imaanaysaa yaqrarna sidaasay imaanay yaqrarna iyadoo mudaariceeda ay tahay yaa waxaa la leeyahay ra-da horo intaad goysid xarakadeedana qaafka u badel waxay noqona yaqarna ayadoo yaqarna ah amarka keen yadile goy qarna fii buyuutikina waqarna fii buyuutikuna taasna waa lasoo guri waqarna nuqila sidaasuu kala jeeda iyadan ayib <clears throat> inta waxaan ka galaynaa alidqaam awala mithlayni muxarakayni fi kilmatin idqim laa ka mithli sufafi wa dululin wa kilalin wa lababi walaa ka jasusin walaa ka khsusabi walaa ka haylanin washada fi alil wa naxwihi fakun binaqdin faqubil idqaam waxaa weeyaan laba xarafoo laysku shida waa idqaam laba xaraf hadday isku jinsi noqdaan in laysku shido waay macnaha isdhexgelin weeyaan annaga shid baan u naqaana laakiin hawal baan hore usoo niri kulu xarfin mushadad cibaara can xarfayni laba xarafoo isku mid a ah waay waman yushaaqi illaaha waman yushaaqiq illaaha fiiri labadaas hadda qur-aankii wuu ku soo arooray marka waxay ku tusinaysaa haddii la shidana waman yushaaqi illaaha haddii kala furana maxay noqotay waman yushaaqiq illaah markaasuu wuxuu musanifku ku yiri adqim dhexgeli awala mithlayni laba isku mid ee midkooda horo muxarakayni la xarakeeyey oo fi kilmatin hal kelima ku dhex jiro midkiisa labaad dhex gili saas waay adqim awala mithnayni fi thaanihi a ah, meesha ka maqan cibaaradii waa la fahmaya fiiri marka shuruudda uu kuu sameey arag in horta isku mid yihiin waa shardi daal iyo daal qaaf iyo qaaf laam iyo laam daal iyo daal sidaas waay adqim gili awala mithlayni laba isku mid ee midkooda horo mithleynkoo muxarakayni xarakaysan mithleynkoo fi kilmatin hal kalima ku jiraan isdhexgeli awala mithlayni fi thaanihi laa ka mithli sufafin iyo wixii lamid eh kuma jiraan markaasaa waxaa lagu leeyahay musanifka wuxuu u jeedaa shuruud intuu ku dhihi lahaa shuruud baa loo shardiyaa oo sideed shardi ama toban shardi gaarayso yaa loo shardiyaa intuu shuruudi tiri lahay you amhiladii shuruudda ka baxsaneed uu kuu tiriyey madka miithaal kastaba shardi buu ka joogaa marka mid horta waa kuu sheegay oo waxaa shardi ah inay inay horta marka hore mithlayn ay yihiin ee qaaf iyo laam laysma dhexgelinayo mithlayn inay yihiin waa kow midda labaad muxarakayni hadday reeban yihiin midkooda midka kale sida loo dhexgeli kan hore haddii uu reeban yahay kan dambe haddii uu reeban yahay kan dambe kan hore lama gelinayo muxarakayni inay yihiinaa la rabaa midda saddexaad an yakuunaa fii kalimatin inay kelimo kali a saddexdaa shardi musanifka asaa noo sheegay waxaa oo musanifka ousan sheegin an yatasadara labada la laysku idqaamayo anlaa yatasadara dheh ina ayaga lagu bilaabanin haddii lagu bilowdo si laysu geliya ma laha mathalan dadina oo kale dadina laba daal waa yihiin muxarakayn waa yihiin fii kilma waa laakiin see laysu dhexgelinaya xarafka haddii in lays dhexgeli la rabo kan hore in la reebaa la rabaa see lagu reebaa marka inaa hamsatu wasli la keena mooye awalka hadday isla dhacaan marka laysma dhexgeli karo afar shardi waa intaas an yakuunaa mithlayni wa an yakuuna muxarakayni wa an yakuunaa fi kalimatin wa an laa yatasadaraa afartaas markaa ka reebtid intaan kale shuruud kale ayib markaasuu wuxuu ku yidhi laa ka mithli sufafin inuusan ahayna la raba marka sufaf waxa weeyaan calaa wasni fucal inuusan ku imaanin marka waxaan dhan owsaan waay owsaantaas waxaa loogu diiday sufaf iyo dhulul iyo kilal iyo labab iyo waxay ka joogaan awsaan isim kasta oo calaa haadihi lawsaan ku yimaado waxa weeyaan labadiisa mithlayn leesma dhexgelinaya sideeday ku baaqi noqon karaan sideeday ku baaqi noqonayaan marka sababtana wallaahu aclam waxa weeyaan macnihii baa isbedelayo haddii laysdhexgeliyo sidaas yay u badan tahay asbaabta loo diiday asal waxaa waa istiqraa carabti markii kalaamkooda la istiqraa'ay yaa la arkay annahumaa laa yudqimuuna awala almithlayn fi thaanihi fi hadihi alawsaani almadkuura huna laakiin markaad adiga tacamuqdid midba sabab baa keentay ama macnihii baa isbedelayo ama e, thiqal fi nudqi baa imaanayo ama e, maxaan ku irahdaa samaac waay laa ka mithli sufafin sufaf iyo wixii lamid eh oo fucal ku yimaado lama idqaami karo fucal wixiiba ku yimaado hadda sufaf fiiri waa laba fa oo muxarakayn e, oo awel kelima aan dhicin oo fi kelima ku jiraan sufa lama dhihin sufaf iyo sufa amar iyo waaiyo jamac ba isku imaanaya iyo wa dhululin dhulul iyo wixii lamid fucul waay wixii fucul ku yimaado labadiisa mithlayn layskuma idgaami karo dhulul waxaa la yidhaahdaa albaciiru aladii sahula qiyaadathu markuu laylasmo ritiga markii uu macnaha rarida barto yaa dhulul la yidhaahda ayib hadda fiiri dhulul labada laam laysma dhexgeli karo oo hadda haddii laysdhexgeliyo dhullin la yidhaahdo dhul dhullin waxay noqonaysaa waa dhulligii wa kanna waxa waaye wax oo fududaaday waay iyo wa kilalin kilalna laysma dhexgeli karo fical wa ficalin wixii fical ku yimaado ama fucal ku yimaado ama fucul ku yimaado aydan laysma dhexgeli karo kilal jamcu kilatin wa hwa asitru assitru kilal hadda hadda kilal laysdhexgeli kila la yidhaahdo kalima carabi maba ahbo kilal walababin walaa kalababin facalin waay wixii facal ku yimaadane labadooda laysma dhexgeli karo fiiriya labab laba ba oo hadirtan waana hal kelimo waana muxarakayn maca daalika laysmu idqaami karo sababtana waxay tahay baa lagu leeyahay liannahu waxa weeyaan calaa wasni facal uu ku yimiday labab min labuba rajulu laga keenay labuba rajulu ay saara labiiban taama alcaqli walaa ka jusasin jusas iyo wixii lamid ene asna lama maxaan ku iraadaa layskuma idgaamo oo waa maxay jusas jamcu jaasin weeyaane waa waxyaalaha oo gacanta markii aljas waxyaalaha gacmaha markii jabaan i la saaro aan u malaynaya wallahu aclam hadda jusas siintan dambo iyo mida hore laysma dhexgelinayo lannahu mida horaa mid kale la geliyey fiiri jusa saddex siina iska daba timid marka laba waa laysku idqaamay haddana lama dhahayo labadan marka laysku idqaamay hal siin ay noqdeen midan kalena hala dhexgeli lama dhahayo liannahu waxaa lagu leeyahay xataa laa yakhura alidqaamu fi kalima waaxida hal mar hadiiba idqaamkii la geliya laba isku mithl isku mithli alxamdulilah eh, middaan kale lama dhexgelin karo marka taas saasay ku badbaadeen walaa kakhsusabi ukhsusabi aabbahay ku gaaryeelne labadaas laysma dhexgeli karo waxaa lagu leeyahay saadkan saadka kale ma dhexgeli karo liannahu labadooda inay muxarakayn ahaadaana la rabaye midkan xarakadiisa oo saad ka saaran takhalusan min iltiqaa'i saakinayn unbaa loogaga badbaadaye saadkan dambe asalkiisa waa reebnay ukhsus ay u ahaa annagana labada keli marka laysku idqaami karo inay labadooda xarakaysan yihiinaa la rabaa marka si laysku idqaamo awgeed markaa xarakada midka hore laga qaado sidii midka dambe loogu idqaamo saasaa la rabay laakiin asalkiisa midka labaad hadduu bareeban yahay kan horo markaa laguma idqaami karo xarakadan marka uksus abi saaran xaraka caarida litawasuli ila nudqi bilafdati abi kaksus abi oo kale marka waxaa lagu leeyahay xarakada saad ka dambe saaran xaraka asliya ma aha saasaa lagu leeyahay ee maxaa yeelay shicirkan unbaa hadda loo yeelay ee asalkeeda uksus abi hamsada abi ku jirta hamsatu qadcin waaye ya طيب a ah, sax weeyaan laakiin hadda shicirkaana laisku walaa kaksusa bi a laleeyahay marka almuhim waxaa loo jeedaa xarakadan oo cala asaadi thaani xaraka caarida jia biha litawasuli ila lismi aladi yalih marka xaraka asliya maaha annagana waxaan soo niri awala mithleyni muxarakayni baan soo niri walaa kahaylalin inuusan ahaanin baa la rabaa haylal bimacnaa akthara min qowli laa ilaaha ila allah oo kala waay haylal waa faclal aydana faclal oo kale inuusan ahayn yaa la doonaya wixii oo faclal ku yimaado liannahu maa qabligooda saakin ah kelimadan kale in in laysku shido waxaa shardii ku noqon karo inay xarafka ayaga ka horey uu xarakaysan yahay labada isku midlee midkoodana xarakada laga qaada xataa yudqama fi thaani laakiin maa qabligood hadduu bareeban yahay laamtii horo haddii xarakada laga qaado iltiqaau saakiniina kulmaya eh. wa bitaali waxa weeyaan laa yajuusu liطqaamu fiih wa shada waxaa shaad noqday fii alila iyo wa naxwihi waxaa shaad ku noqday fakun in lakala fakiyo oo alila la yidhaahdo binaqlin yuushaadku shaadku noqda waa lasoo guuriyey faqubila waana la aqbalay buu ku leeyahay ayib marka waxa weeyaan musanifku wuxuu u jeedaa iyadoo shuruudii ay tawafureen intii shardi laga helay haddii la arko waxaa laga maqlay ficilka wasankan alila facila hadda kuma jirto intaan soo sheegnay sufaf dulul kilal labab intaba awsaanti kuma jirto alila marka waxay ahayd labadeeda laam in la isdhexgeliyo alla la yidhaahdo ama hamsada hore inta tan hore laga qaado ila la yidhaahdo maca daalika waxaa laga maqlay carabti ayadoo macnaha labadii ayagoo mutaystaan in laysku idqaamiyo oona aan la idqaamino sideeda lagu baaqi yeelay macnaheeda alila asiqaau idaa tagayarat raa'ixatuhu ayib marka alila washada waxaa shaad noqday fakun in lakala fakiyo oo aan laysku idqaamin fii alila i wa naxwihi binaqlin uu shaad ku noqdo carabtii baa laga maqlo laga soo guuriyey faqubila marka waa la aqbalay maadaama carabtii kalaamkooda la xujaysanay kelimadan maca tawafuri shuruudi اidqaam ayna isku idqaamin sidoodaa loo soo guuriyay laakin laa tuqaasu calayha sidaas waa ayada iyo kelimaad kale alilasiqaau iyo walaxixat caynuhu intaaba waa la arkay baa leeri ayadoo macnaha facila ah oo awsaantii idqaamka loo ogolay ee qeyb ka ah maca daalika aana laysku idqaaminin yaa la arkay sidaas awgeedo musanifku wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan waa waa shaad sideedaana lagu xifdinayaa walaa yuqaasu calayh wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin